bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam walaalayaal halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa kitaabka fiqigahaa bidaayat almutafaqih cajaradiis iyo afariyo labaatanaad oo inoo akhrinaya sheekh maxamuud xaliik xafidahu llah falyatafadal mashkuura calaa caynin cayn la ijaarto mawsuufatin sifaysan oo tilmaamanoo la garanayo athaani kan labaad ijaaratun waa ijaaro la ijaarto calaa caynin mucayana cayn cayiman oo mucayana waa in la ijaarto oo haddii alidmaya la garanayo aragtideeda oo waxaa loo shardinayaa taasina shuruud bay u shardiyaanoo waa in haddii alidmaya la garanaya sidii wixii la iibinaya oo kale waa in awood loo leeyahay qofkii in gacanta loo geliyo ee shuruudo caynkaasi u dhigaan athaalidu ka saddexaad ijaaratun calaa manfacatin fi dimma waa kiraysi la kiraysto oo la ijaarto calaa manfacatin manfaco manfacadaasoo dadka aad ka kireynaysa oo ku jirta fi dimmati qofka dimadiisa ku jirta wuxuu ujeedaa hadda maalan qofkani waa dawaar leh dawaarka sida loo tolu yaqaanaa oo aw yahay ama waa qodoobile dharkuu maydhaa dharka sida loo maydhu aada u yaqaana ama waa tumaal birtuu tumaa biraha sida loo tumo si wacan u yaqaanaa kii saasoo kale ahaa ama waa wastaadoo guryaha dhiso uu si fiican u yaqaanaa kaasoo kale waxaa loo shardinayaa inuu arrinta iska sugo waxa uu sheegtay aqoontooda aanuna la iman wax khilaafsan oo ka hor imanaya sida haddii aan la idmaayo maradii la yidhi tol tolitaankii laga doonayay mid aan ahayn hadduu u talo oo kale kii la yidhi dhis wax dhismihii laga doonayay si aan ahayn hadduu wax u dhiso meesha khilaaf iyo nisaac baa imanaya xasaa marka loo diidaya wuxuu yidhi sheekhu marka ijaaratun waa ijaaro la ijaaro calaa manfacatin manfaco manfacadaasoo fi dimati qofka dimadiisa ku tacalluqda addaabitu haaliu daabidka saddexaad mubdilaatuhaa waxaa buriya arbacatun afar weeyaan afar shaybaa haddii alidma ijaaradii burinaya afartaa shay qofku hadduu la yimaado ijaaradiisii waa buraysa kow talaful lcayni cayntii inay baaba'do almu'jarati ee la kiraystay shaybaa la kiraystay shaygii la kiraystay ayaa baaba'ayba cayntiisiis buu ahaa ayuu baaba'ay maalan guri buu ahaa gurigii waa dumayoo waa burburay ama daabad bay ahayd daabaddii waa dhimatay oo waa khalaas ama haddii alla idmaayo addoon buu ahaa isa soo kitaabay baa la yidhi markaasuu dhintay manfacadii markaa way zuushay manfacadii way zuulaysaa caynteedii waa zuulaysaa lagu heshiiyey waxaana maarata wixii talfanada wixii talfay noqonayaa wayna cudurdaaroobeysaayoo way iska adkaanaysaa in wixii nafci ah la dhammaystiro waayo ijaaradu waa heshiis manfaco lagu heshiinayo marka iyada way burinasaway buraysaa haddii cayntii mujarada ahayd la waayo laakiin qofkii isaga wax kiraystay waa ka duwanaanayaa wuxuu yidhi marka sheekhu calayhi raxmatullah isagoo tilmaamaya talaful cayni cayn ishii cayntii waa inay talafto shayga cayntiisii waa inay talafto baabaado almu'jarati la kiraystay athaani ka labaad tacaduru stayfaa'i istifaa'i tiran in tacaduru inay cudurdaarowdo oo ay suuragal noqon weydo istiifaa'i nafci nafcigii in la wada dhammaystirto kaamilan si buuxda si buuxda nafcigii in loo dhammaystirto waxaa laga yaabaa inay cudurdaarowdo waayo ijaaradu waa heshiis lagu heshiinayo shay manfaco ah baa lagu heshiinayaa inay fusho ayaa wuxuu ku mutaysanayaa ujradii qofkan uu qaadan lahaa haddii aanay fulinna mutaysan maayo waayo fuliddii ay fuli lahayd baa meesha ka baxday tacaduru waa inay cudurdaarowdo oo ay suuro geli weydo istiifaa'i nafci nafcigii inuu wada gaadho kaamina dhammaan ahaanba raabicankan afaraad waxa weeyaan nuqsaanulmuddati muddadii oo nuqsaanto isdhinta muddadii labada qof ay wax wadaageenoo isdhinta oo nuqsaanta adaabidu raabicu daabidka afraad alakhiiru qismaani alakhiiru ka alajiiru dheh ninka qofka ajiirkii la kiraysanayo qismaani waa laba qaybood ajiirun mid la kiraystay oo khaasun gaar ah ajiir khaas ahoo qolo gaara ah ay kiraysatay walaa yadmanu wixii uu baabi'iyo damaanad qaadi maayo bitafriidi gaboodfal inuu la yimaado mooyaane halkana wuxuu ka hadlay sheekhu qofka ajiirka ah ee la kiraysanayo waa laba qaybood ajiirun khaas iyo ajiirun mushtarak baa la dhahaa ajiirka khaaska ah waa qofkii haddii ala idmaayo loo qadaray haddii ala idmaayo nafcigiisa iyo zamanka uu shaqaynayo muddadaasad shaqaynaysaa waxaasad qaadanaysaa marka qofkii kiraysta qof muddo la garanayo wuxuu mutaysanayaa qofkaa uu kiraystay nafcigiisa inuu bixiyo isaguna wakhtigiisa oo dhan qofkaa uu u shaqeeyo intii muddada heshiiska uu la galay wakhti salaadeed wixii ah mooyaane waayo wakhtiga salaadaahi ahi kale waa ka duwan yahay qaybta labaadna waxaa la yidhaahdaa ajiirun mushtarak ajiirka mushtaraga ahna waa wixii kii la qadaray weeyaan nafcigiisa camal ahaan ayaa loo qadaray maalan waxawey waa saacadoole nafcigiisa camal ahaan uu shaqaynayo ayaa ummaddu wadaagtaa ama waa nin makaanik ah oo birta ka shaqeeya intaasoo qofoo u baahan baa imanaysa bishardi waxaa ah markaas inkaas loo imanayo acmaasha loogu imanayo oo dhan inuu qaabilo oo qaato ayaa shardi ah oo markaa dee meheradiisu arrintaa ay ku suuroobi karayso laakiin hadduu yimaado mid kale gurigii hadduu yimaado ama kii kiraystay gurigiisa hadduu yimaado kaa kiraystay keliya u shaqayn karaa wuxuu yidhi sheekhu marka al ajiiru ajiirkii qofkii shaqaalaha ahaa qismaani waa laba qaybood ajiirun khaasun ajiir khaasa ah. walaa yadmanu damaanad qaadin maayo wixii u baaba'asho ilaa bitafriidi inuu gabood fale mooyaan athaani ka ajiirun mushtarakun ajiir la wadaago weeyaan kanina wayadmanu waa damaanad qaadayaa maa talifa wixii baaba'ah bificlihi ficilkiisa ku baaba'ah ilaa tabiiban nin dhakhtara mooyaane kaasoo xaadiqan farsamada dhakhtarnimada aad ugu heer sarreeyo xariif ku ah xaadiq bimacnaa maahir maahir iyo xariif ku ah lam tajni aanay dhaawac geysan yaduhu gacantiisa gacantiisuna wax qoon iyo dhaawaca aanay geysan wa adina uuna idmay fiihi isaga mukallafahu mukalafun mid mukalaf ana u maarataidma idmo yiraa hawsha ii qabo halkan wuxuu ka hadlaya sheekhu ajiirkii mushtaragka ahaa qofkii la yidhi noo shaqee oo bulshada u shaqaynaya waa la wadaagaa markaa qofkan shaqadiisa inta uu meheradiisii joogo waa saacado le saacaduu sameeya marba qof baa u imanaya bulshada u imanaysa udhexeeya sooma ama waa makaanigoo birtuu sameeyaa hadba qof baa gaari kusoo ag markaasaa uun birtan ii eegay waxa ii qabo odhanaya qofkaasi inta uu meheradiisii joogo waa qof shaqaale ah oo bulshadii u shaqaynaya laakiin camalkiisa uu qabanayo bulshadu waa mushtarag waa wadaagtaa waa fahanti mushtarag wey haddiise uu kasoo tago oo aad gaari kusoo qaadato ood gurigaagii keento muxuu noqonayaa ajiir uu noqonaya markaa laakiin inta uu meheradiisii joogo muxuu yahay waa ajiir mushtarag oo la wadaago wuxuu leeyahay marka kaa mushtaragga ahi wayadmanu waa damaanad qaadayaa maa talifa waxa baaba'a bificlihi ficilkiisa wixii ku baaba'a wuu damaanad qaadayaa ilaa tabiiba nin dhakhtara mooyaane kaa dhakhtarka ahoo xaadiqan xariif ah xaadiq waa qofka bimacnaa maahir aad buu u garanayaa aqoontan uu leeyahay lam tajni aanay qoon aanay geysan iyo dhaawac yaduhu gacantiisu oo wa'aadina uu fasaxo idmo fiihi camalkiisa iyo dabiibnimadiisa mukallafun mid mukalafa mukalaf bimacnaa caaqil baaliq waa mid baaliq caaqil ahoo qof qaangaara oo wax garanayana u kalifo o yidha hawsha qabo u yidhaahdo waa nin dee xaadiq markuu leeyahay waa nin macruuf oo lagu garanayo akhtarnimada uu garanaya haddii haddii qof uu markaa xanuunsan uu daaweynayo ujra uu ka qaadanayo laakiin aan la garanayn inuu haddii ala idmay dhakhtarnimadiisa aan aqoon loo lahayn oo qofkii intuu irbad ku mudo ama midhkaniina uu siiyo qofkii uu haddii ala idmaayo sidaa ku dhinto qofka diyadiisii waa laga rabaa laakiin hadduu nin dhakhtara yahay oo dhakhtarnimadiisu ay bulshada dhexdeeda caan ku too la garanayo isagu ma damaanad qaaday waayo nebigu wuxu yidhi sal lla alay wasalam man tadababa qofka dhakhtar iska dhiga walam yuclam canhu tibun dhakhtarnimana aan xaggiisa laga aqoonin fa huwa daaminun buu nebigu yuri sal alla alay atul wasalam isagaa daamin ka ah cidda uu dhakhtarnimo iska dhigiisaa ku dilo isagaa daamin ka ah lam tajni yaduhu gacantiisuna aanay jinaayo iyo qoon iyo dhaawac geysan waxaa loo jeedaa haddii gacantiisa ay dhaawac geysato ninkii dhakhtarka ahaa oo xaadiqa ahaa waxa weeye markaa dee waxay noqonaysaa in khalad buuse maalan wiil buu gudaya kasoo qaad isagoo wiil gudaya intii uu gudniinka goyn lahaa in ka badan buu jaray ama wuxuu samaynayay ilig buu ridayey iligii uu ridayey buu mid kalena raacsaday xelacaynkaasoo kale ahoo gacantiisana aanay qoon markaa samayn waxaa loo jeedaa waa inaanu haddii alla idmaayo dhaafin oo gudbin wixii wax kaqabadkiisa loogu talagalay haddii wixii wax kaqabadkiisa loogu talagalay dhakhtarkii u dhaafo waxa weeye markaas dee isagu waxa weeyaan hawlbaa kasoo noqonaysa marka wuxuu yidhi sheekhu markaa ajiirun mushtarakun weeye wayadmanu waa damaanad qaadayaa maa talifa bificlihi ilaa tabiiban dhakhtar mooyaane xaadiqan xariif aho aada u garanaya waxa uu ka shaqaynayo lam tajni aanay qoongaysan yaduhu gacantiisa wa adina uuna u fasaxay ficilka qabashadiisa mukallafun mid mukallafa u fasaxay weeyaan <clears throat> raximah llahu tacaala baabu lmusaabaqa waxaynu kusoo jirnay kitaabu sharika shurkadii iyo hantidii la wadaagay ayaynu kusoo jirnay kitaabu sharika oo ka mid ah kitaabuulbayc oo culimada qaarkoodna dhexgeliyaan baanu kusoo jirnay waxaa darsigeenu saaka ka bilaabmanayaa baabka afaraad ee kitaabu sharika ee baabulmusaabaqa musaabaqadu afka soomaaliga waa beratanka iyo tartanka tartankii iyo beratankii ay beratamayeen laba shay sida laba faras baa baratamaya hadbalka dheereeya ama waxaa tartamaya laba diyaaradood ama laba gaadhi baa tartamaya ama laba doonyood baa la beratansiinayaa ama haddii aan la idmaayo laba qori baa lagu shiishtamayaa oo laba nin baa shiishshiish ciyaaraya waxaasoo dhan ama laba awr baa la beratansiinayaa inahaasoo dhan baa ayay musaabaqadu soo gelaysaa musaabaqadu xukunkeedu waa shay bannaan sida rabbigayba subxaanahu wa tacaala u leeyahay waaciduu lahum ma statactum min quwa u diyaarsada gaaladii wixii aad awoodi kartaan oo quwo ah quwaddana rasuulkaa fasiray salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wuxuuna nebigu ku fasiray inay tahay alaa ina alquwata alramyu quwaddu waa toogta oo la barto iyo shiishka ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxaa sugan axaadiidta saxiixaynka iyo kayrkoodba inuu rasuulku baratansiiyey awr fardo haddii aan la idmaayo la gaajaysiiyey intii muddo ah dabeetana <clears throat> ilaa xafiyaa ilaa haniyat lwadaac uu nebigu tartansiiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo fardo aan la gaajaysiin oo aan haddii aan la kuwa kale ka yara duwan intaasu waa sugnaatay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi axaadiidta laga warinaya waxaa ka mid a in xitaa salamata ibn alaqwac uu maaragtay laftiisu <clears throat> inuu la beratamay nin ansaari ah, isagoo rasuulka hortiisa ay joogaan oo markaa uu ka badiyey marka waa masalo sharciga tacsiis ku leh oo bannaan beratanka iyo tartanku adaabit alwalu daabidka koowaad tajuusu way bannaan tahay almusaabaqatu beratankii tartankii waa bannaan yahay fii kulli shay-in shay waliba in lagu tartamo shaygaasoo mubaaxin mid bannaan ah bilaa ciwadin wax layska siinayo oo ciwadana aanu jirin ciwadku waa mushqaayad iyo ujro iyo wax la mid ah marka shay walba <clears throat> oo mubaax ah in lagu tartamo way bannaan tahay laakiin bannaanaanshahaas waxaa asal u ah ciwad ma laha ciwad ma laha yacnii waxaa looga jeedaa wax ujro ah oo maaragtay laga qaadanaya ma jirto musaabaqadu marka iyo tartanku wuu qaybsamaa saddex qaybood bay u qaybsantaa mid waxaa la yidhaahdaa musaabaqatun maa yajuusu biciwadin wa bigayri ciwadin musaabaqo weeyaan maa yajuusu biciwadin wax bannaan in haddii aan la idmaayo wax lagu qaato iyo wa ciwadin iyo mid aan bannaanayn in maxay wax lagu qaato marka labadaas u qaybsamaysa maa yajuusu biciwadin mid bannaan haddii aan la idmaayo in wax lagu qaato iyo inaan wax lagu qaadan labadaba ay bannaan tahay haddii wax lagu qaatana waa bannaanta oo lagu beretamo haddaan wax lagu qaadan oo lagu beratamana waa bannaanta waa beratansiintii maalan fardaha iyo geela iyo shiishka iyo waxaa la beratansiinayay nebigu calayhi salatu wasalaam waatuu lahaa laa sabqa ilaa fii naslin aw hufin aw xaafirin sabqi ma jiro macnaa tartan iyo beratan ma jiro ilaa fii naslin wax caarad leh in lagu beratamo lagu tartamo mooyaan sida warmo iyo waxaas aw khufin ama wax cag leh sida geeli oo kale aw xaafirin ama wax qoob leh marka waxaa weeya waa mid bannaan musaabaqo bannaan haddii ciwad laga bixiyo iyo haddaan ciwad laga bixinba ka labaad waxaa la yidhahdaa maa laa yajuusu biciwadin midaan bannaanayn haddii wax lagu bixinayo walaa bikayri ciwadin haddaan wax lagu bixinayna ma bannaana haddii wax lagu bixinayna ma bannaana waa isu cagsi sooma waa isu cagsi labadaas kaasaa marka dhowr nooc ah <clears throat> waxaa ka mid a ah anwaacdiisa waxaan faa'iido badani ku jirin oo wax faa'iido badan ay ku jirto lagaga mashquulayo sida shaxdii oo kale laadhuudi oo kale turubkii oo kale dubnadii oo kale waxaasoo dhan waxa weeyaan tartanka lagu tartamo wax manfacaa miyaa ku jira iyo waxtar waa maya soo maa mid adduunna kuma jiro mid aakhirana kuma jiro wax badan oo qofka waxtar u lena sow kaga u mashquuli maayo ya sidaasaa marka waxaa loo yidhi noocaasi ma bannaana qaybta labaad waxa weeyaan iyaduna waa wax dhibaato mooyaane dheefba aanay ku jirinba sida dadka tartankoodu yahay feedhka oo kale kuwa feedhka ciyaara ma nimankaa feerhka ciyaara mulaakamada la yidhaahdee mulaakamooda ama kuwa musaaracada legdanka ah adhaxadka jibiye ee rifaadka ah taasi marka darar mooyaane manfacaba kuma jirto kuwa feerhka ciyaara inta badan waxa weeyaan cumrigoodu waxa weeyaan intaanuba afartan konton markay gaaraan iyagoo dhan ruxmashaa ku dhacda ila waa neerfo iyo jir feer lagu baaba'shay loo tumeeyey marka qofku jidhkiisao dhanba waa ruxmayaa neerfiis wakadalika musaaracadu iyaduna ma banaana iyo mid haddii aa la idmaayo muxaram isagu oo in lagu tartamo aanay banaanayn xaaraanba weeye maxaa ka mid ah khamriga cabidiisoo kale anigaa kaa khamri cabid badan kaa badsada inta qoraarada aad laacdo bal anaa aan laaco anta tanno waa shay muxaram ah anigaa qaadkayn waa la mid anaa kaa qaadcun badan anaa kaa qaadcun badan aynu isu tartanno jawaanno aynu liqno halagu tartamo anaa kaas yar cabid badan anaa kaas yar baakidho iyo stiigyo aynu ka saarno waxaas dhoo muxaram waxaa la mid ah muusikada iyo heesaha anaa jaaska kaa badiya anigaa heesaha kaa badiya anigaa kaa tumi aqaana muusikada aanu bertano hadda kaaya badiya waxaasoo dhan waa muxaram ma banaana waxaa ka mid ah in la tartansiiyo dumarkii muxuu aha la yidhaahdo quruxdoodii oo kale waa muxaram maala maarata malikatu ziina gabadhi boqoradii quruxda qaaday ama dhar baa lagu xayaysiinayaa oo marba iyadoo dayacan bay eh, haddii alidmay soo baxaysa waxaasoo dhan waa musaabaqaad iyo tartan xaaraam ah sharciga islaamka waayo waxaan waa xaaraam midna waa maxaawey waxawey waa muxaram wakaanu sheegnay mid dhibaata ku jirta waa feerhkii legdintii midna manfaco badani kuma jirto oo waxa weeyaan waa laadhuudi iyo turubkii iyo dee wixii la halmaalo weeyaan nooca saddexaad waxa weeyaan maa yajuusu biqayri ciwadin ma yajuuzu biayri ciwadin walaa yajuuzu biciwadin waxaa nooca saddexaad waa mid isagu ma banaana ee wuxuu bannaan yahay mushqaayad haddaan laysku siinayn waa bannaanta haddaan wax laysku siinayn waa bannaan tartankaas laakiin haddii wax laysku siinayo ma bannaana mihaalku waxa weeyaan dee labadaa nooc aynu soo sheegnay wuu ka duwan yahay isagu musaabaqaadkii kaleo dhan baa soo gelaya marka waxay noqon kartaa waxisiintuna inuu labadooda mid ka mid ah lacag dhigo oo yidhaahdo lacagta anaa dhigaya labadeeda ka badiyaa qaadanaya ama labadooda qof aan ahayn inuu dhigo oo labadiina kii badiya baa la siinaya nin mas-uula oo kale muxuu yidhi sheekhu marka tajuusu lmusaabaqatu musaabaqadii tartankii waa ay bannaan tahay fii kulli shayin shay walba in lagu tartamo shaygaasoo mubaaxin bannaan mar hadduu mubaaxinku yidhi maxaa ka baxay kii muxaramkaana waa baxay oo kii dhibaatada lahaabaa baxay oo kii aan faa'idada lahayn baa meesha ka baxay soo ma hade mubaaxin bilaa ciwadin iyadoo waxba lagu qaadanayn wax lagu qaadanay aana jirin adaabidu haani waxaa in laga dhawrayaa khamaar bay noqonaysa hadii kale sooma wixi khamaarkaa laga ilaalinaya meesha adaabidu thaani laa tajuusu ma banaana almusaabaqatu musaabaqadii ma banaana calaa ciwadin haddii alla idmaayo wax laysku siinayay ilaa bishuruuin shuruudo unbay ku banaanaanaysaa sittatin lix ah calayku salaam shuruudo lixay ku bannaantah musaabaqadii waxa la isku siinayey lama ogola ilaa la helo maxay shuruudo imise ah ilaa lix shardi kow an takuuna waa inay ahaato fi lkhayli fardo waxaa lagu beratamaya waa inay maxay yihiin fardo walibili waa inuu yahay geel wasihaami waa inuu yahay leeb iyo toog iyo shiish waxaa lagu beratamaya wamaa wixii iyo wamaa wixii acaana u kaalmaynaya cala aljihaadi jihaad wixii u kaalmaynaya afan sooma wixii jihaad u kaalmaynaya iyo fardihii iyo geelii iyo shiishkii oo bannaanta sooma wamaa acaana cala aljihaadi maxaa soo gelaya waxaa soo gela dayuuradihii gawaadhidii qoryihii haddii ala idmaayo orodkii bootintii waxaso dhan baa soo gelaya soo maaha ila wixii farsamo o dhan baa soo gelaya waayo nebigu sal alay aslam waa tuulaha laa sabqa ila fii naslin aw khufin aw xaafirin tartan ma jiro la tartamo ilaa waxaa un bannaan in lagu tartamo warmo iyo wax caarad leh ama wax cag weyn loo sida geeli ama wax qoob leh oo sida fardihi ah musaabaqaadkaasi marka ti wuxuu leeyahay sheekha shaarixan hadda kitaabkan haya isagu waxaa soo gelaysa buu leyahy musaabaqaadkii diiniga ahaa iyo kuwii cilmiga ahaa iyo culumtii sharciga ahayd laakiin eh, culumta eh, adduunyada marka laga hadlo sida dhakhtarnimada iyo injineernimada iyo iyadu waxay bannaan tahay in lagu beratamo oo lagu tartamo iyadoon wax mushqaayada lagu bixin haddii laakiin mushqaayad lagu bixiyo ma bannaana dhakhaatiir baa la beratansiinaya injineero darawallo ayaa la tarsiinaya hadii la yidhaahdo ma bannaana waxaas dhan hadii wax lagu bixinaya wey laakiin waayo jihaadku isagu waxaa dee soo gudagelaya hubkii iyo cilmigii iyo orodkii iyo wax badan baa soo gelaya marka waa u banaanta isagu qof wanaagsan oo hanti haysta inuu yidhaahdo qofkii intaas qur-aanka qofkii xifdiyaa waxa weeye hala tartan siiyo anigana mushqaahid siinaya oo kale waxaasi waxaa soomaala ama alaabtaas oo dhan baan siinayaa inuu yidhaahdo iyadoo markaa ujeeddadu ay tahay in qofkii lagu dhiirigeliyo haddii aan la idmaayo cilmigii iyo shareecadii si u baran lahaa oo qur-aanka u xifdin lahaa oo u dadaali lahaa iyo masaaishii cilmiga ahaydba wuxuu yidhi sheekhu marka laa tajuusu maban an takuuna waa inay ahaato musaabaqadii fi lkhayli waa inay ahaato walibili waa inay ahaato geelii wasihaami iyo leybabkii iyo fallaadhihii wamaa inay shay ahaato weeye acaana u kaalmaynaya cala aljihaadi jihaadka u kaalmaynaya athali athaani tacyiinulmarkuubayni markuubayn waxa la fuulayo waa in la cayimo iyo waraamiyayni labada wax ganaya ila wixii mowt tartamaya laftu waa in la cayimaa labadaa awr labadaa faras ayaa tartan ku dhex maraya labadaa awr ayaa tartan ku dhex maraya labadaas nin ayaa tartan ku dhex maraya waa in la yidhahdo tacyiin marka waa inay cayimaada jirto la cayimo oo hadla caddeeyo labada gaadiidka ee la fuulaya ee lagu daratamayo iyo labada wax tooganaya shiishka baranaya waayo aradku tacyiinku waxaa looga jeedaa haddii aan idmaayo in la ogaado labada neef neeftay u kala orod badan yihiin ama labada qof ee toogta baranaya waxaan toogta ku tartamaya siday u kala xariifsan yihiin sidaa awgeed haddii markaa la doonayo in orodka labada neefee ordaya orodkoodii la ogaado ama la doonayo labada qof ee toogta baranaya toogtooda in la ogaado maxaa shardi ah sa wixii la arka mahadi way wixii la arka cayiman soo maha sidaa awgeeda waxaa loo leeyahay waa in ay cayiman yihiin oo cad yihiin labadii gaadiidee la raacayey ee lagu beratamayay iyo labadii qof eh tartanka gelayay waayo haddaan labadii qof la arag see u kala shiish badan yihiin miyaa la garan karaa oo aan lagu hayn waa maya labadii gaadiidna haddaan la arkayni oradkooda miyaa la qiyaasi karaa jawaabtu waa maya marka wuxuu yihi tacyiinulmarkuubayni labada la raacayo in la cayimo weeye shuruuddu ka labaad iyo waraamiyayni labadii wax tuurayey athaaliu itixaadu lmarkuubayni walaayatayn itixaadu waa inay haddii alla idmaayo ay midoobaan oo ay sinnaadaan almarkuubayni labadii la raacayay ee gaadiidka ahaa waalaaalatayni iyo labadii shay ee aalad yani qalabkii lagu tartamayey waxaa loo jeedaa meesha tan kii hore kan ku xidhan tahayo kii hore halacayimaa lagu yidhi soo maahayn kanna waxaa lagu leeyahay waa inay midoobaan oo isku mid yihiin oo waxaa la diidayaa in meesha lasoo taago awr iyo faras isku mid baa labadaas ama dameer iyo faras baa lasoo taagay ama dibi iyo dameer baa meesha lasoo taagay hatar tamaan baa la yidhi labadii daabad isku mid baa marka isku mid maaha soo maaha lama ogola labadii aaladood ee hubkii lagu tababaranayay hubkii lagu shishtamayay nin baa meesha wuxuu la soo istaagay qori aake ah midna wuxuu wataa baastoolaad isku mid baa labadaas marka labada shay ee qalabka ah ee haddii alla idmaayo lagu tartamayo waa in hadday xayawaanna yihiin isku mid yihiin haddii wixii qalab ay yihiinna waa inay maxay yihiin ya isku mid yihiin sooma hade wuxuu leeyahy marka sheekhu itixaadu waa inay midoobaan almarkuubayni labada la raacayo waa inay isku mid yihiin waalalatayni labada aaladood iyo labada shayna waa inay isku mid yihiin araabicu kan afaraad taxdiidu lmasaafati masaafadii waa in la xadeeyo curfan curfi ahaan waa in la xadeeyo dhaqan ahaan yacni waa in garanaya xadaynta masaafada oo la yidhaahdo maalan halkaa laga bilaabo ayaa beratanku ka bilaabmayaa halkaana beratanku waa ku egyahy waafaan sooma maxaa marka la xadidayaa masaafadii waa in la xadidaa curfi ahaan yani dhaqan ahaan sida dadku ay masaafada ay garanayaan waa in la xadido oo la yidhaahdo maalan waxaa laga soo qaadayaa kaalintaa hodheel xamdi ku taalla ilaa kaalinta kale shidaalka abaa ah la gaadhsiinaya sooma xadidna marka arrintu taxdiid baa la rabaa taxdiidulmasaafati masaafadii waa in la xadido curfan curfi ahaan iyo dhaqan ahaan wax laysla garanayo oo bulshada meeshaa degan ay waa in la xadido alhaamisu an yakuuna alciwadu waxa laysa siinayaa waa inuu yahay macluuman mid la garanayo mubaaxan oo bannaan wixii ciwadka ahaa ee laysa siinayay waa inuu maxay yahay shay mubaaxa waa shay macluum oo la garanayo iyo shay mubaaxa waa inuu yahay wixii laysa siinaya oo la garanayo marka ma ansaxayso haddii wax maaragtay wuxun baa laysa siinaya haddii la yidhaahdo ma ansaxayso waa in masaafadii waa in la xadidaa shaygii ciwadka ahaa bedelka ahaana waa in la garanayo wax mubaaxana waa inuu yahay maalan waxaan kugula tartamayaa haddii alla idmaayo meel halkaasoo ay wax tuunsan yihiin meelba wax la tuuminayaa meel wax la tuumiyey waxaa la tuumiyey meesha yaalla maan beratanka kuugula gelayaa adigu labadayaa kii badiyaa waxaasuu qaadanayaa qofkii marka waa inuu garanayaa waxaan meesha tuunsani waa maxay ma lacag baa ma dharbaa ma dahab baa maxaan meesha ma raashin baa waa maxay sidoo qofka garanaya lama raba wixii waxa marka waa in la garanaya waxaa la ah oo kale inaad tirahdo qofkii waxaan ansaxayn o kale inaad tirahdid oo kale wax la cayimay oo kale ma banaana oo tira maala waxaan kugula tartamayaa quraarad khamra ah baan halkaa inoo dhigayaa kaayaga badiyaa qaadanaya stiig sigaara halkaa inoo dhigayaa kaayaga badiyaa qaadanaya qumbulad qaada halkan dhigaya ka badiyaa qaadanaya waxaas dhan maaha soo maaha waa shay muxaram ah marka waxaa la rabaa wixii lagu beratamaya ciwad ee la qaadanayay waxaanu sheegnay laba qodob in laga ilaalinayo in labadoodii lacagta ay wada dhigtaan markaa qamaar bay noqonaysaa soomaaha lama ogola taas laakiin haddii labadoodii mid ka mida uu dhigo oo labadayada kabadiya kaasuu qaadanaya amaan labadoodii qof ka baxsan uu wax dhigo ee labadiina kabadiya kaa ha qaato waa bannaanta markaa haddaba wixii markaa laysi siinaya waa inuu noqdo wax la garanayo mubaaxna ah oo shareecada ku bannaanteed mar hadduu mubaax maxaa ka baxay haddaynu soo sheegay mardhow maxaa ka baxay wixii muxaramkaa o waxaa kaloo baxaya maxay wixii maxay ahaade wixii aan faa'iido badan lahayn soo ma waxaa kaloo baxaya maxay wixii waxaa baxaya dhibaatada ku jirta oo dhan baa baxaya ad lama ogola waayo alkhuruuju kalixaadi alkhuruuju waa bixid lagaga baxo bihi sabqiga iyo beratanku can mushaabahati alqimaari qimaar wixii shabahaya wixii khamaar shabahaya waa in lagaga baxaa musaabaqada tan oo la arag wixii khamaarka shabahaya waxaa lagaga bixi karaa maalan waa wixii ila waxaa la rabaa moogta wuxuu ku tartankan waxaa loo dhigay in bulshadu ay kaga baydho khamaarka waxa la yidhahda sharciga qimaar baa la qimaar qamaar qimaarka qur-aanku hadduu sheegay maysarka iyo qimaarku waa isku mid afka soomaaligana khamaar baa la soo ma qofka khamaarka ciyaara maalan waa khamaar wale baa la odhanaya afkaas marka si khamaar dadku uga baxo oaan khamaarka loo ciyaarin hantina loogu kala qaadan laysuguna din laysuguna colaadin ayaa shareecadu bedelkiisi maxay keentay musaabaqa musaabaqa la keenay soo ma musaabaqadu marka sideeda maxay u taagantah in lagaga baxo khamaar in lagaga baxo alkhuruuju waa kaga bixid bihi ay asabqu sabqigii lagaga baxo can mushaabahati alqimaari inuu u ekaado maxay inuu maxay u ekaado qamaar inuu u ekaado la soco haddaba siyaabuhu qamaarka inuu u ekaado looga saaraya waxaa ka mida waxyaala hadda ka dhawaajinayoo in ciwadka iyo waxa la qaadanaya labada qof ee beretamayaa waa inaanu labadooda cid aan ahayn ka yimaadaa laba qof baa beratamaya waxay ku beratamayaanna waa wax mubaax ah waana wax macluum oo la garanaya xaaraamna ma aha wax dhibi ku jirtana maaha waxaan faa'iido lahayna ma aha ee waa wax la garanayo mubaaxna ah waxay ku beratamayaan qofaan iyaga ahayn oo ka baxsan ayaa yidhi waxaa ku beratama ama umuur diineed ha noqoto ama umuur dunyawi ha noqoto sooma hadday tahay arrintu umuur diineed hadday tahay waa bannaan tahay insaan la yeelo hadday laakiin arrimo adduunka ku saabsan ay tahy iyadu in lacag loo dhigama bannaana hadday beratamayaan waa fahamta soo maa adduunka ku saabsan waxaynu uga jeeda lugtihii hubkii lagu tartamaa ka mida dayuuradihii baa ka mida gawaadhidii baa waxaaso dhan waa maxay wamaa acaana calayhi ljihaad wey soo maha waa banaanta xagga adduunka waxaa looga jeedaa dhakhtarnimadii iyo darawalnimadii iyo injineernimadii iyo ee waxyaala caynkaaso kala ah. iyagu bilaa ciwad waa bertamayaan laakiin ciwad lama ogola qimaar buu noqonaya haddaba tii marka sharciga ahayd iyada maxaa looga saarayaa waxaa looga saarayaa maxay waa in labada qof ee beretamaya qof aan ahayn uu maxay ka yimaado dhaqaalaha la bixinaya waa inuu ka yimaadaa saas weeyaan qofkaasi xaakim ha noqdo mas-uul ha noqdo ama jeebkiisa ha ka bixiyo ama baytulmaalka ha ka bixiyo waayo waa guwabaa ku jirta qodobka labada lagaga baxay waa maxay waxa weeyaan labada qof ee beratamaya mid ka mida waa inuu hantidii bixiyo ka kale aan laga qaadin haddii ka kalena uu bixiyo maxay noqonaysaa meesha khamaar bay noqota soomahde dhib waa soo dhigtay laakiin labadoodii hadduu mid bixiyo midkaas uu soo dhigo yidha labada yaa ka badiyaa lacagta anaa dhigay kaasi xalaaltoo qaadanaya waa banaanta siyaabahay ku banaantahay oo qimaar kaga baxaysa waa siyaabahaas wuxuu yidhi sheekhu markaa kitaab alcaariya caariyadii buu kitaab yahay caariyadu waa wax laysmaaliyo af soomaaligu waa maalin wax layscaarisiiyo qofkaas la yidhaahdo waxaasaa lagu maaliyey waa arrin bannaan oo mubaax ah oo waa shay mubaaxa ah oo la iscaarisiiyey oo cayn ah ama geed ha noqdo ama wax muxuu ahaa dhar ah ha noqdo ama ha noqdo haddii aan la idmaayo xayawaan ha noqdo iyo wixii la midka ah oo marka iyada waxaa lagu talagalay waxan inaad intifaacsatid hadhow cayntiisiina aada soo celisid muuqaalkiisa inaad soo celisid manfacadiisiina adigu intifacsatid waa fahan soo neef irmaan baa iminka la wiiye neefkaas maal neefka muuqaalkiisii adigu ma lihid soo maha laakiin manfacadiisoo caanihii ah yaa intifaacsanaya adiga wey geed baa lagu siiyey geedkaa midhihiisa baa lagu maaliyey geedka cayntiisa iyo muuqaalkiisana ninkii lahaabaa leh manfacada kasoo go'aysana yaa iska leh adaa iskaloo lagu siiyey caaliyataasaa la yidhaahdaa waay xukunkeedu shareecadu waa ku sugan tahay oo waxay soo gelaysaa waa shay mustaxab ah watacaawanuu cala albiri wataqwa bay soo gelaysaa iyo haddii alla idmaayo in iscaawintii aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraauun wayamnacuuna almaacuun qofkii diida marka wuxuu noqonayaa qofkii dee maara dadka aan muslimiinta waxba caariyeysiinayn marka waa kaalmo soomaha qofkii loo fidinayo waayo nabigu wuxu yidhi sal lla alay waslam wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiih alle qofka muslimka ah ayuu kaalmihiisa iyo gacanqabadkiisa ku sugan yahay inta uu qofku qofka kale ee walaalkii ah caawinayo xadiiska saxiixa ee bukhaari iyo hayrkiiba soo saareen waxaan weli alle qoladii kale ee ahayd caariyada qaadatay maxaa waajib ku ah inay celiyaan sooma hadee ilaahayna wuxuu leeyah subxaanahu watacaala ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ilaahay wuxuu amar idinku siinayaa dadkii ammaanada ehelka u ahaa inaad u celisaan marka arkaan bay leedahay afarta rukni haddaad fahantid qaabka u socoto waad fahmaysaa rukniga koowaad waxaa la dhahaa muciir rukniga koowaad waxaa la dhahaa muciir rukniga labaadna waxaa la dhahaa mustaciir rukniga labaad waxaa la dhahaa mustaciir rukniga saddexaad waxaa la dhahaa mucaar mucaar baa la dhahaa rukniga afaraadna waa siiqa siiqa weeyaan rukniga koowaad waxaynu ku sheegnay muciir baa la dhahaa muciirku waa kii wax caariyaysiinayey qofka caariyada bixinaya maxaa la dhahaa muciir kii caariyada qaadanaya maxaa la dhahaa mustaciir sooma aragti caariyada kii bixiyay maxaa la dhahaa muciir kii qaadanayayna mustaciir wixii la qaadanayay mucaar wixii la qaadanayeyna mucaar hadalkii iyo laysu adeegsanaya lagu kala qaadanaya maxaa la dhahaa siiqaa la dhahaa waa iminka hadda kitaabka lafdigiisa waxaad ku arki doontaa mustaciir iyo mucaar marka waa kala ogaataa dee somaha labadaas ufahansaas wey marka wuxuu yihi sheekhu wa daabidaani laba daabid baa ku sugan addaabidu lwalu daabidka hore shuruudulcaariyati caariyada shuruudaheedu arbacatun afar weeye kow imkaanulintifaaci wa imkaanu waa inay suurowdo alintifaac in la dheefsadoo lagu intifaaco bihaa caariyadii maca baqaa'i iyadoo uu hadhayo caynuhaa muuqaalkeeda soo ma waxaa la wixii shaygii muuqaalkiisa inuu hadho manfacadiisiina aad maaragtay haddii alla idmaayo adigu qaadato waa la rabaa haddaba meesha maxaa ku baxaya wixii manfacadiisa iyo muuqaalkii israacaya sooma qof baa wuxuu ku yidhi koomba caanaa baan ku caariyeysiiyey koomba caariya maxaa ka haraya waad liqaysaa sooma iyadiba xabaddaa saabuuntaan ku caariyeysiiye u yidhi oo ku maydhabto dhammaan maalin walbaba <laughs> saabuunta haddaad ku maydhabto maxaa ka hadhaya waxba kama hadhin sooma hade sixni berihiisaan ku caariyeysiiyey maxaa ka hadhaya sixni balaasatay waad cunaysaa cad hiri baan ku siiyo caariye maxaa ka hadhaya shayga markaa la iscaariyeysiinaya asal maxaa u ah waa in muuqaalkii iyo iyo manfacadii ay kala hadhayaan manfacadiina kala caariyeysiiye uu helayo muuqaalkiina uu joogayo oo hadhow loo celinaayo maxay mucaarkii loo celinaayo mucaarkii muciirkii loo celinaayo imkaanu waa inay suuragal tahay alintifaac in lagu intifaaco bimacnaa la dheefsado bihaa caariyadii maca baqaa'i la jiritaan yani iyadoo uu harayo iskaba dhe maca baqaa'i hadhid uu harayo macigeed caynuhaa muuqaalkeedii isagoo uu harayo marka halkaa maxaa ku baxay wax kasta oo manfacadeedii iyo iyo caynteediiba ay israacayaan ayaa halkaa ku haray waay ila waxaasoo dhan dee ma suuragelaysa sooma haddaad tidhahda qofku maalan waxaan ku siiyey dee ala idmaayo shaygaasoo kale intifaacso suuragal maa haddii shaygii isaga israacaya ahaani ka labaad kownu nafci dheefta shaygan laga helayaa waa inuu yahay mubaaxan wax banaan waa inuu yahay waafaan sooma kownu nafci nafciga iyo waxtarku waa inuu yahay mubaaxan waa inuu yahay waxaan qofka aada caariyaysiisay ee caariya u qaato waa inuu mubaax yahay waayo caariyadu ma banaana ilaa wixii sharcigu baneeyey mooyaane sideedaba caariya waxay ku banaanta wixii sharcigu baneeyey ma ansaxaysa marka in haddii aliscaariysiiyo waxaan manfacaysa mubaax maalan qof baa waxa uu ku caaraysiiyey cajalad hees ku duubanta tahay cajaladay heestan kasoo dhegaysanayaae marka dee cadda cajaladii iyo heestii way kala hadhayaan soo maha heestii wax badan dhegahaaga qurun waa gelinaysaa iyo qalbigaaga laakiin dee cajaladii qofku waa usoo noqonaysaa soo maha laakiin taasi waxay ku quruntay manfacadeedaan mubaax ahayn de soo ma aragti manfacadeeda maxay tahay mubaax waxaa la mid a ah cajalad filim ah filim baa qofka soo daawanaya cajaladii baa la caariyaysiinaya filimkii ama kuwan bujabujaada ee afka soomaaliga lagu farsameeya iminka noqdo ka hadla meelaha iyo waxa la midka ah taas muxuu noqonaya waa muxaram soo dee waayo dheeftii ku jirtay baan banaanayn oo xaaraam ah waxaasoo lisma maaragtay lisma caariyaysiin karo waxaa la mida ah oo kale maalan nin qof muslim ah inaad maxay gaal u dhiibtoo tiraahdo ha kuu shaqeeyo hadhowna iska soo celi marka ayadana muxaram soo maaha banaan muxaram ee oo caariya ah u siiso qof dhanoo nool waayo sharcigu waa diiday waxaaso dhan kownu nafci nafcigu waa inuu yahay iyo dheefta laga helayo shayga kan mubaaxan waa inuu yahay athaaliu kownu lmuciiri arkaantii hadda aan idiin sheegaya faaidada haddaan garanaysaa fiir hadda muciir waad haysaa wuxuu yii muxuu aha muciirku waa ninkii maxay caariyada bixinaya soo ma kownulmuciiri ka wax caariyaysiinayaa waa inuu yahay ahlan mid ehel u ah litabaruci wax bixinta maxaa meesha ka baxaya majnuunkii iyo sagiirkii iyo safiihi iyo asaasaqi iyo maa meesha ka baxaya soo maaha de waa in qofkan wax caariyaysiinaya qofka kale bixinaya waa inuu munaasib u yahay wax bixin qof waalan waa inaanu ahayn qof safiiha waa inaanu ahayn ilmo saqiiroo caruura waa inaanu ahayn kownulmuciiri ka wax caariyaysiinayaa waa inuu yahay ahlan mid ehel u ah bimacnaa u beegtoon litabaruci waxbixin mid u beegtoon waa inuu yahay marka waxbixinta eh, waa caariyada maxay tahay lafteeda waa tabaruc soomaha dee caariyada qudhiga tabaruca sidaa awgeed si manfacada ka soo baxaysaa ay u hagaagto shardi waxaa u ah ahliyat lmuciir shuruudahe ma kala tirinaya waxaa ka mid a ah ahliyat lmuciir ka wax waa inuu ehel u yahay haddii u caariyaysiiyo ka waran mid waalan ama safiih ama qof aan mumayisba ahayn waxa weeyaan waxaasoo dhan ma ansaxayso caariyahaas dhan ma ansaxayso weyaan dadkii awliyada u ahaa kuwa iyaga ah waxay leeyihiin qofkii caariyada qaatay ayay haddii alla idmaayo wixii hadhow ka yimaado isagaa daamin ka noqonaya kwnlmustaciiri mustaciirna waa rukniga labaad soo maahayn kownu waa inuu yahay almustaciiru ka qaadanaya caariyadii ahlan waa inuu ehel u yahay bimacnaa u beegtoomo litasarufi ku takrifal inuu wixii ku takrifali karo haddaad nin waalan wax caariyaysiiso tuliddaa haddaad tidhaahdo caanaha ka soo lis ilan waa nin waalan waxaa laga yaaba inuu isleeya haddii aan la idmaayo neefka inuu caloosha kasoo rido sooma dhici karto ama neefkiiba qasho marka dee laftiisu nin waa in wax ku takrifali karo oo neefkii aan dhaqaalayn kara intifaacsan kara waa inuu yahay kownu lmustaciiri ka caariyaysanaya ama caariyadii qaadanaya waa inuu yahay ahlan mid u ehela u beegtooma litasarufi ku takrifal oo ku takrifalo wixii weeyaan waayo icaaradii dee ma ansaxayso qof safiiha ama waalan ama qof saqiira ama asaasaq inaasiso waayo ehel uma aha tasaruf ehel uma aha haddii caariyadii itlaafiyaanna wax damaana laguma laha ilaa adaa marka hore wax dayacan faraha u geliyey soo maaha waxaagii baad wax dayacan u dhiibtay haddaad waxaagii waxaan dayacan u dhiibto hadday kaa dayacmaan cid kuu damaanad qaadaysa ma jirto dadkii lahaana qofka kan qofkii awliyadiisa ahaa hadhow uma dabaageli kartid maalan kacaariyada qaadanaya hadduu yahay ilmo yar waxaa laga maarmaan ah haddii ilmo yar ah xitee caariyo siinayso waa in idin laga helaa dadkii awliyadiisa ahaa haddii aan idinka helin oo aad iska siiso ow kaa baaba'sho looma raacan karo adaabidu haani daabidka labaad alcaariyatu caariyadii madmuunatun waa mid la damaanad qaadayo ilaa fii hamsata ashyaa shan shay mooyaane wixii kale ee caariye waxaad u qaadatay ku yimaada daamin baa tahay shan arrimood mooyaane kow idaa kaanat hadday tahay waqfan mid loo waqfay mid la waqfay hadday tahay wadaalika tusaaluhu ka kutubi cilmin kutubta cilmiga oo kale weeye wa silaaxin iyo hubkii oo kale weeyaane mualifku wuxuu leeyahay caariyadu waa damaan oo marka halka waxaa ka soo baxaysa yadda caariyadu waa yadu damaan soo maahade ama ka soo baxaysa hadday arrintu sidaa tahay caariyo damaan weeyaan waa la damaanad qaadayaa shan arrimood mooyaane kow hadday tahay waqfi hadday tahay caariyada tan waxbaa la waqfiyey qofka kan masaajidkan buu qofkan shay u waqfiyey kutub cilmi ah ama silaax buu qofkani hub buu qofka waqfiyey fii sabiililah u waqfiyey hadday sidaa tahay waxaa sidaa loo leeyahay manfacadoodu labadaa shay waa shay caam ah soo maha manfacadoodu waa caam soo maha dee ille waa waqaf wixiiye haddaba qaadashada qofku uu guddoomo oo gacantiisa ku dhigo waa wax dee gaar ku ah ma aha qofkii shaygan qaatay wax isaga gaar ku ah manfacadiisii ma aha waayo cilmiga berashadiisa iyo beridiisa iyo jihaadka iyo duulimaadku intuba waxay ka mid yihiin masaalixda caamka ah intuba waxay ka mid yihiin masaalixda caamka ah ee u kaalmaynaysa jihaadkii u kaalmaynaysa nafciga kanna ummadda ayaa iskale dhammaanteed sida jihaadkuba ummadda dhammaanteed looga doonayo sidaa awgeed baa jihaadkii seef iyo carab iyo maalba uu u noqonayaa wuxuu yidhi sheekhu marka idaa kaanad hadday tahe waqfan hadday tahay wadalika tusaaluhu ka kutubi cilmin kutubta cilmiga oo kale weeye iyo wasilaax weeye athaani ida stacaarahaa hadduu caariyaysto min musta'jirin mid kiraystay hadduu ka caariyaysto mid kiraystay hadduu ka caariyaysto weeyaan iyaduna waxa weeyaan damaan ma aha maalan qofka mustaciirka ah ee caariyada qaatay wuxuu taagan yahay maqaamkii qof wax kiraystay oo kale oo ka dheefsanaya wixii dheefah shaygan uu lahaa haddaba xukunkiisua xukunkaasuu kalau yeelanayaa damaanna ku noqon maayo ida stacaara hadduu caariyaysto haa caariyadii min musta'jirin mid kiraystay hadduu ka caariyaysto ka saddexaad idaa baliyat hadday dhammaato fiimaa maa wixii hadday ku dhammaato uciirat loo caariyaysiiyey lahu isaga qof baa wuxuu kaa caariyaystay maro wuxuu warwa mare laahay maradaa caariye iyo sii oo kuu soo celinayaaye maradii manfacadii waa kala hari kartaa soo maha qofkii maradii caariyu kaaga qaatay oo maradaas muddo saddex bilooda aan kuu soo haysto waaya waad kaa qaatay maradii saddexdii biloodba ilaan qofka maro kale laguma arkee habeenkiina waa ku lebistaa maalintiina waa ku lebistaa habeenkiina waa maydhaa waa caddaatay maradii waa dhammaato waa qarqarxday hadhow marka qofkii war maradii aad iga cariirtay maradii warba maxaa soo dhigataa dhammaataye ile maalintiin waa xidhan jirin markay uskagtana habeenkiina waa maydhi jiri marka qofkaasi daamin ma aha sababtuu daamin u noqon waaye waa maxay yaa sheegaya waxa weeyaan sababtu daabu noqon wixii uu u caariyaystay bay ku dhammaatay wixii u caariyaystay bay ku dhammaatay shayguna wixii loo caariyaystay hadduu ku dhammaado laga magdhabi maayo waa fahamtay soo maa wixii loo caariystay ku dhamaad maalan shukumaan waa qof ka caariyaystay sidaad isugu masmasaxaysay bahalkii buu miidmiiday gebigiisiiba oo dhammaaday hadhow qofku wuxuu ku yidhi tuwaalkaygii ii xaggee bahalkiiba waa ruqruqayba tanuu isticmaala isugu xoqayay waa garad sooma marka kaasna muxuu ku dhammaaday wixii wixii maxay wixii loo caariyaysto ku dhammaaday sooma shaygu wixii loo caariyaysto hadduu ku dhammaado muxuu noqonayaa damaan male sooma saas wey idaa baliyat hadday dhammaato fii maa shay ku dhammaato uciiratu loo caariyaystay lahu isaga ma damaanad qaadayo waaya araabic idaa arkaba daabatahu hadduu daabadiisii idaa arkaba hadduu fuushiiyo oo rukuub uga dhigo waa muciirkii ogow idaa arkaba almuciiru wey idaa arkaba ayilmuciiru kii wax caariyaysiinayey ee muciirka ahaa hadduu daabadiisii siiyo munqaican lilaahi daabatahu daabadiisii wuxuu siiyey mustaciir buu siiyey soo maa mid caariye weydiistuu siiyey munqaican isagoo u go'ay lilaahi alle subxaana wa tacaala fatalifat markaasay dhimatay oo baaba'day taxtahu hoostiisa ilaahay qadarkii hal wadkeed galay ayuu ni caariyeysiiyey hashii baa ninkii kaxaystay hashii ninkii intuu sii wadayba wadadii ku baktidayba somaarta munqaican alla u goday wuxuu u jira wadkeed baa galay baashi waa dhimatay ama xeerada say fadhidunba iyadoo baktiga la arkay la odhan maayo ninkii marka haddaanu cidlo kaga seexanoo bahal dilin ama dayicin ama gaajay dayacaana u baktin neefkii xeradaadu ku dhintaye waxa weeyaan korkaaga ilaahay ka dhigay la dhihi maayo waa faant faraskiina waa la mid haddii isagoo fuushan intuu barbar u dhaco baktiyo haddii aanu bukaan isagoo buka wax tacadiya aduu nuucdoo ha noqon dilka meesha ka maran tahay saas wey idaa arkaba daabatahu daabadiisa hadduu fuushiiyo ninkii muciirka ahaa mid kii mustaciirka ahaa munqaican lilaahi isagoo alle u go'ay fatalifa taxtahu taxtigiisa iyo hoostiisa ay ku dhimato falaa damaana wey waaya masalan waxaa la mida ah oo kale yidhahn fuqahadu marti baa kuusoo hoyatay firaash baad u dhigtay cashaad siisay qadiifadii adduuniya waxaad isu saartay busta iyo go' baad siisay go'aagii bustaagii soo hawan buu baktiyey go'a ninkan ku caburay oo huwaday adaa dili ma lagu odhanaya jawaabtu waa maya soo maha daaminka ma tid wey daaminka ma tid qofka kan go'aagii isagoo huwanbu dawadkiisaa galay anigu go'ayga go' lagu dhintana maaha anna waa huwan jummaddan waa huwataa firaashkayga in laguba dhinto oo dadka la sumeeyo marka dee qofkan wadkiisa wuxuu galay caawa intaasa adduunkiisa ku ekaa taasay la mid tahay taasay la mid tahay iyaduna taasay taasi la mid tahay waay alkhaamisu idaa sharaa hadduu shardhisto waa kii mustaciirkaad ogow idaa sharada almustaciiru wey kii caariyada qaadanaya hadduu shardhisto nafya damaani damaan diidmadii oo inaanu wax damaana ku lahayn hadduu shardhistaa waa leeyahay arrintaas maalan markuu shayga ninka ka caariyaysan wuxuu war ogow hadhow haddii waxaa aan kaa caariyaystay wax ku yimaada anigu daamin damaanadayda kuma jirto haddaba war damaanadna cidi xog ku raacan mayse hadduu dhintay laaf hadduu lumo xitaa la waayo raq iyo ruuxe kaxaysuu ku yidhi hadhowbaa uun qadar ilaahay ku dhacay horey heshiis u galeen sooma haddee waxba la weydiin maayo rasuulku wuxuu yidhi almuslimuuna ish calaa shuruuطihim buu nebigu yiri sal lay waslam marka idaa sharata hadduu shardisto waa kee ka shardisanaya almustaciiru nafya damaani damaan anfintii hadduu shardisto kii muciirka ahaana uu raalli ka yaho aqbalo waxa weeyaan warkaasi waa dhammaaday wey hadduu aqbali waayo kii muciirkaa ka war hadhuu hadhow dayac waa laga rabaa sooma hade saas ah, fa fii haadihi alkhams shantan arrimood laa tudmanu lama damaanad qaado ilaa bitafriiqi in lagu gaboodfale mooyaane gaabis iyo gaboodfal inuu ku yimaado mooyaane lama damaanad qaado wallahu subxana wa taala qasbigii waa boobkii iyo dhici wixii la boobayay oo la dhacayay ayuu baabkani kaga hadlaya sheekhu xagga luqadda carabiga qasbiga waxaa la yidhaahdaa ahdu shayi ulman akhdu shayi dulman yani waa tacriif kooban oo qof kasta qaban karo hadal dheer buu kan ku tacriifinaya laakiin waxaa ka fudud ahdu shayi dulman marka muxuu noqday qasbiga luqatan qofkii oo shay qaata kuna qaata maxay dulmi ku qaata macnihiisu isilaaxa fuqahaagu waxa weeyaan istiilaau calaa xaqi hayrin qahran bikayri xaqin qofku inuu qaato xaq cid kale ay leedahay khasabna uu ku qaato wax xaqana isagoo aan ku lahayn waa qofkii oo qaata xaq cid kale ay leedahay isla markaa muxuu ku qaadanayaa muxuu ku qaadanayaa khasab buu ku qaadanayaa soo ma iyo xoog wax xaq ah oo hantidaa uu ku leeyahayna ma jiro kaa maxaa la yidhahdaa boob baa la yidhahdaa ama hasbi baa la yidhahdaa xukunkiisu waa maxay alqasbu muxaramun alqasbu muxaramun waa xaaraam biijmaaci lmuslimiin muslimiinta ijmaacooda waa xaaraam maxaa u daliila walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaail soo maaragti marka aklu lmaali bilbaail sooma hadee marka qasabka iyo xooga boobka daliilku marka waa xaaraam daliilkuna waa maxay walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaai waa xaaraam axaadiia xataa waa la helayaa xadiidkii rasulka sal alay slam oo xajatalwadaac uu lahaa ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum xaraamun calaykum maxaa ku xigay ka xurmati yawmikum haada fii shahrikum hada fi baladikum hada marka nebigu sal alay wasalam waxyaalihii uu tiriyey maxaa ka mid ahaa wa amwaalakum baa ka mid aha soo maxdi hantidiinna dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo sharaftiinnu xaraam bay idinka yihiin siday maanta xaaraam idinka yihiin warcad sooma markaas xadiidkaasi waa maxay waa xadiid saxiix waxaa la mid a ah xadiidkii odhanayay man iqtadaca shibran min alardi qofka hal taako in dhulka ka goosta aakhiro abaalgudkiisu muxuu noqday toddobada dhul isagoo la eg baa cunaha loogu duubaya soo ma xadiidkaasna waa u daliil waayo cuquubada intaa la eg waxaa loogu ratibay waa boob hanti aanu waxba kulayn buu dhacay arkaan buu haddaba leeyahay laakiin arkaanteenan sheegin horta qaacida ayna ka horraysano muhiim ah qaacidadu waxay odhanaysaa qofka booba hanti oo qaata ma damaan baa mise damaan maaha jawaabtu waa waadix soo ma muxuu yahay damaan ma yahay mise maaha ka shakida haddana muxuu ahaan waayey ma nin hantida dhece baan daaminka ahayn miyuu ku leeyahay hantida hantidaada hadda kabaha halkaa ku yaalla qofka qaatee kaa dhaca halkaa kala baxa ma damaanad qaadin miya kabahagii xoolahaaga waa la marsanaya daa tira dabaan maaha qof kastaa ku dhacaye waa damaan dee soo maa yadu lhaasibi yadu daamin waa macadiya yad lhaasibi waa maxay waa iyadoo damaana soo maha qaacidadu maxay noqota marka walydi lmutarattaba calaa yadi alghaasibi kulluhaa aydi damaan qaacida muhima jiddan walydi almutarattaba calaa yadi alghaasib kulluhaa aydi esh aydi damaan gacan waliba oo salkeedu iyo waxay ka ratibantay ay boob tahay dhammaanteed maxay tahay gacantaas daamin soo ma maya haddaad tidhaahdo hantidaa haystan baniaadanka uqayb lagaa furtay noqonaysa wldi acid alqaacida wاlأydi almutaratiba calaa ish calaa yadi alghaasibi kulluhaa aydi damaan qaacidadaas muhim jiddan wey arkaanuhu marka hadda waxaynu ka soo hadlay luqatan waxaynu ka soo hadalnay isilaaxan waxaynu ka soo hadalnay xukunkiisa waxaynu ka hadalnay qaacidadii u taalla waxaynu ka hadli doonnaa qodobka shanaad arkaantiisa arkaantiisu waa afar haasib waa rugniga koowaad haasib waa maxay waa kii wax boobay soo maa ya haasib muxuu yahay kii wax boobay maqsuubu minhu waa cagsigiis muxuu yahay kii laga boobay maqsuubu minhu saddex maqsuubu bihi oo wixii la boobay ah hadda maxaad haysaa haasib oo aya ah kii wax boobay maqsuubu minhu kii laga boobay maqsuubu bihi wixii la boobay isaga kuma jirto siiqa sababtay siiqa ugu jiri weyda waa maxayaa sheegaya meesha meel lagu wada hadlayaba maaha meel isku dhacayaba soo ma meeshii lagu wada hadlayo oo wax laisweydiinayo waa meel loo caanashooto soo maaha dee meeshan waaba dhac siiqa marka ma jirto siiqada meesha timaadaa waa isdil iyo isku qabsi iyo rafaad wey soo maha marka waa qaasib ma huwa qaasib ma huwa kii wax boobayey maqsuubu minhu kii la boobay maqsuubu bihi wixii la boobay siiqa kuma jirto soo ma aragti intaas waa maxay arkaantiisi dhede intaas waa maxay waa arkaantiisii waxaa ku haray marka waxa la boobayo ee maalka ah wuxuu noqon karaa dhul maguurto ah wuxuu noqon karaa waxa maguurtada ah, maxaa looga jeedaa waa wax meesha ay ku yaallaan laga qaadi karin soo maa maxaa ka mid a ah wax meesha laga qaadi karin guriga oo kale maxaa kale waa badan yihiin maxaa kale maskaxda bal ka shaqaysii beertii ku dar dhirtii ku dar ceelkii biyaha ahaa barkadii waxaaso soo ma guurto maaha marka muxuu noqon karaa qad yakuunu lmaalu caqaaran wax maguurtaa buu noqon karaa waxaan la boobayo waqad yakuunu manquulan muxuu kaloo noqon karaa wax la rari kara soo maaha mala socotaa horta se anuun ba iska hadlaya kow muxuu noqon karaa qad yakuunu caqaaran caqaar waa maxay waa wax maguurtaa dheh meel buu hadalkeeda ka marayaae konka waqad yakuunu manquulan maxaa looga jeedaa wax la qaadi karo naqligaas wax la rari kara maaha marka labadaasuu noqon karaa soo maa labadaasuu noqon karaa waayo nebigu sal lay slam inuu caqaarna noqon karo manquulna noqon karo xadiis baa daliil ahba kii soo qaba xadiidkaanu sheegayna markii dhawayd man iqtadaca shibran min alardi soo ma aragta soo wax aan maguurto amaa waxaas hadda waxaasi waa maxay waa maguurto soo maa waa kaas halkaa maxaad ku haysaa hadda wixii la boobaya ee maalka ahaa muxuu noqon karaa wax maguurto ah iyo wax guuri kara qodobka lixaad ee baxsiga ku jira marka la magdhabayo marka la magdhabayo waxaan la boobay laba siyood buu noqon karaa almihliyu waalmutaqawimu muxuu noqon karaa aleesh almihliyu oo waa wax la dhacay oo la boobay oo la heli karo wax isagii oo kale ah ama la mid ah maxaa lagu sargoynaya marka wixii miligiisaa ah soo maaha kaa maxaa la yidhahdaa alesh almiliyu ka labaad waxaa la yidhahdaa almutaqawim wixii la boobay miligiisa lama heli karo laakiin maxaa la samayn karaa waa la qiimayn karaa marka ma fahamta hadda maxaa la heli isagii miligiisa lama heli karo laakiin maxaa la heli karaa qiimihiisii baa la heli karaa soo ma qiimihiisii baa la heli karaa marka miligu shayga miliga la dhaho waa wixii dee sharcigu uu qiyaas go-aan u dejiyey ama waa wax la miisi karo ama waa waa wixii la miisi karo ama la miisaami karo waa la galaamin karaa ama waa la miisaami karaa salam in laysu siiyo waa bannaan tahay biyihii oo kale bay noqon kartaa maalan biyihii oo kale wixii la qiimayn karana waa wixii dee maaragtay mutaqawim ahoo aan mili lahayn sida maryihii oo kale iyo xayawaankii oo kale iyo waxyaalaha caynkaas oo kale ah waxa weeyaan waa caynkaas oo kale haddii qofku intuu hanti qof ka boobo hantidiina uu qaato hadhow uu damco hantidii lagu lahaa inuu qofkii bixiyo hantidaa uu qofkaa ninkaa ka dhacay iyo maanta oo maalinta uu iska bixinaya ah ama dawladdu ka qaadayso heerarkii ay soo martay qiimo ahaan markay ugu qiimo badnayd baa lagu qiimaynayaa warka ma fahamta hadda qof baa wax ka boobay qof kale waxa uu boobay in la qiimeeyaa la rabaa waxaa lagu qiimaynayaa inta ay ninkaasi hantidaa ka maqnayd iyo maantoo laga magdhabayo heerarkii qiime ay soo martay maalintay ugu qiimo badnayd baa lagu qiimaynaya waafaan soo maa maxaa lagu qiimaynaya maalintay uga qiima badnayd waxaa jirta arrin fuqahada qaarkood ay sheegaan oo dadka qaarkii laga yaaba in si khaldan u fahmaan oo waxay dhahaan fuqahadu kutubta fiqiga qaar waxay ku sheegaan addaynu laa yaziidu can wasnihi addaynu laa yaziid